bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilإmaam alxaafiظ amiir الmuؤminiina fi اlxadiiث abi cabdillaahi الbukhaariyi raximah اllahu taعaalى wuxuu ka soo hadlayay axaadiid uu ku tilmaamayey acmaasha addoommadu ay samaynayaan in ficilkooda uu yahay iyagana loo nisbaynayo allana subxaanahu wa isagu uu yahay midka abuuray uun laakiin faacilka samaynayo waxaa afcaashaasi ama iimaan ama jihaad ama qiraa'o qur-aan la aqriya ha noqoto inay tahay ficlu lcabdi wa kasbuhu axaadiidtaas buu ku dhex jiray qala raximah اllah xadaثna cabdullahi bnu muxamed wahuwa aljucfiyu qala xadaثna yacquub bnu ibrahim wahuwa yacquub bnu ibrahima bni sacd bni ibrahim almadaniyu الzuhriyu abu yusuf almadaniyu wa hiqat faadil qala xadaثanii abi abihi waa ibrahim bnu sacd waa hiqa isagana can ibni isxaaqa waa moxamed bnu isxaaq almadani saaxibu lmagaazi axaadiidtiisu waa xasan haddii uu caddeeyo samaac isaga maxaa yeelay aafadiis waa tadliis tadliiskaas haddii laga nabad galo ee uu xadathanii ama aqbaranii ama samictu uu yidhaahdo xadiidkiisu waa maqbuul o ana xasan ayb qaala ibnu isxaaq wuxuu yidhi xadathanii moxamed bnu ibraahima bni اlxaariث altaymiyu waa xadaanii buu yidhi waa ka tadliiskiisa waa laga nabad galay can moxamed bni cabdillaahi bni zayd bni cabdi rabbihi isaguna marka waa hiqat min athalitha qala xadaanii abi cabdullaahi bnu eh, zaydi cabdullahi bnu zayd bni cabdi rabbihi saaxibu ladan waa saxaabi xadiidka aadaankana warinayo kana waa xadiidkaasba qaala wuxuu yidhi lamaa amara rasuulu llahi sal ly slam nebigu marku amray binaaquusi naaquuskii yacnii salaada markaa aadaanka ma jiri jirin markaasaa tale iyo waxbaa laysu keenay riwaayadani marka waxay leedahay markuu nebigu naaquuska uu amray naaquuskuna waa gambaleelka <coughs> lamaa amara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama binaaquusi markuu amray nebiga sal ll ly slam naaquuska fa yucmala markaa yacnii la sameeyo in la sameeyo liyadriba liyudraba bihi linnaasi dadka in loo garaaco maxaa loogu garaacayaa fi ljamci yacnii ururin iyo dadka soo kulmintooda lisalaati salaada loo soo ururiyo darteed sidaa markuu hamiyey ataafa bii wa ana naa'imun markaa cabdullaahi ibnu zayd wuxuu leeyahay ataafa bii waxaa igu soo wareegay wa ana naa'imun anoo hurdo rajulu nin oo riyo iyo wax lamid a ayuu markaa ku arkaya rajulu nin yaxmilu ninka oo yaxmilu xambaarsan oo wado naaquusan gambaleel fii yadihi gacantiisa markaa yacni dhexdiisa uu yahay faqultu waxaan idhi yaa cabdallaahi tabiicu naaquusa gambaleelka ma gadaysaa qaala wuxuu yidhi wamaa nasnacu wamaa tasnacu bihi maxaad ku samaynaysaa qultu adcuu bihi ila asalaati salaadaan dadka ugu yeerayaa qaala wuxuu yidhi afalaa adulluka miyaanan ku tusaynin calaa maa huwa khayrun min dalika wax ka khayr badan kaagaas qultu waxaan idhi balaa qaala wuxuu yidhi taquulu waxaad dhahaysaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamada rasuulu llah ashhadu ana muxamada rasuulu llah xaya cala alsalaah xaya cala alsalaah xaya cala alfalax xaya cala alfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah sidaas baad dhahaysaa uma istakara canii waa iga dib maray xoogaa gadaal ayuu aaday yani meel dambe hayra eh, baciidin isagoo markaa yacni mid fogaanaya aan ahayn uma qaala wuxuu yidhi taquulu waxaa dhahaysaa idaa idaa uqiimat isalaatu salaada marka la aqimayo yacni haddaad rabto inaad aqimto salaada allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxameda rasuulu اllah xaya clى الصلاة xaya clى الفلاح qad qaamat الصلاة qad qaamat الصلاة allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila اllah qaala wuxuu yidhi falamaa asbaxtu markaan waa beriistay ataytu rasuula اllahi sal l slam nebigan u imid faahbartuhu bima ra'aytu waxaan ugu warramay wixii aan arkay riyada ku arkay faqaala wuxuu yidhi ina hada kan ru'yaa ru'yaa xaqin xaq ru'yadeed waay waa min idaafati sifati ilaa mawsuufiha ru'yadan waa xaq waayo macnuhu markaasu wuxuu yidhi waa xaq riyadiis waayo in shaa allaahu markaa nebigaa qiray oo xaqnimadeedana caddeeyey saasay marka waxay ku noqotay dabagadaale oo hadalkaas nebigay waxay ku noqotay sunno ama diin faqum istaag maca bilaalin bilaal la istaag fa alqi calayhi ku tuur oo ku rid maa ra'ayta wixii aad aragtay falyu-adin bihi ha ku adimo fainahu bilaal andaa minka sawtan waa midkaa cod dheer adiga fainahu andaa minka sawtan maxalushaahidka meeshaas waay allahu akbar allahu akbar marka lele codkaas yaa iska mu iskalena iska leh waa min ficli lmuadin laa ilaaha ila allahuda uu dhahayo ilaahay baa dhahaya ma la dhahaya ee axadka dhahaya sawdka iska leh ficilka leh waa qofkaasi mu-adinka ah walidaalika codkiisa waxaa lagu sifeeyey fa inahu andaa minka sawtan waa cod dheer yahay waa cod gaaban yahay baa la dhahayaa marka isaga waa kaa cod dheer yahay adigana waa ka cod gaaban tahay wa codadkii marka gaabnaansho dheeraansho lagu sheegayay yaa iska leh dadkaa iska leh idan qur-aanka adiga sawtkaagaad ku akrinaysaa laakiin kalaamullaahi waay waxaa akrinaysa ayb faqumtu maca bilaalin bilaal ayaan u kacay ayaan la istaagay fajacaltu waxaan gudagalay ulqii calayhi inaan ku ridaayo korkiisaan ku tuurayo aadaankii aan barayo wa yu-adinu uu adimayo fasamica bidalika cumara cumar bnu lkhadaab ayaa maqlay arrinkaa radia allahu canhu wahuwa fii beytihi isagoo gurigiisa joogo fakharaja wuu soo baxay cumar yajuru rida'ahu isagoo go-iisa jiidayo maradiisa yaquulu uu dhahayo waladii bacaaka bilxaqi baan ku dhaartay yaa rasuula allah laqad ra'aytu midla aladii urii waxaan arkay wixii la tusay ninkan oo kale qaala rasuulu llahi sal ly slam falilaahi alxamdu nebigu marka wuxuu yihi waa alxamdu lilah mahad allah iskale maadaama ru'yadii saxaabada qaarkood iswaafaqday oo aadaankan marka ay isku waafaqday ayb xadiidka marka duruqyo kala duduwan buu u keenayaa muhiimkuna waxaa weeyaan fainahu andaa minka sawtan waayo maxalu shaahidka qaala xadaanii moxamed bnu cubayd qaala xadaanaa moxamed bnu salama nusaqa qaar moxamed ibnu maslamay qorayaan waa qalad moxamed ibnu salamata albaahiliy weeyaan ninkan mawlaahum alxaraaniyu hiqatun can moxamed bni isxaaqa can moxamed bni cabdillaahi bni zayd riwaayadan cancanaa ku jirta qaala fa uriya cabdullaahi bnu zayd ayaa la tusay aadaankii fakharaja cabdullaahi waa soo baxay xataa ata nabiya sal ll slam nebiga ilaa uu u yimid faahbarahu waa u sheegay qaala wuxuu yidhi fakhruj maca bilaalin la labax faalqihaa calayhi ku rid waliyunaadi bilaalun bilaalna ha addimo oo ha dhawaaqo fa inahu andaa minka sawtan qaala fakharajtu maca bilaalin ila lmasjidi baan ula baxay fajacaltu ulqiiha calayhi wahuwa yunaadii isaguna uu dhawaaqayo fasamica cumaru sawta cumar wuxuu maqlay codkii fakharaja waa soo baxay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah wallahi laqad ra'aytu midla aladii ra'aa waxaan arkay aniguna wixii uu arkay oo kale qaala xadaanaa cabdullahi bnu cabdilwahaab wa huwa alxajabiyu abu moxamed albasriyu hiqatun min xajabati alkacba ayuu ka mid ahaa ayb qaala ibraahimu bnu cabdilcaziiz bni cabdilmaliki bni abi maxduurata qaala wuxuu yidhi siiqatuladdihi iyo waxaa lakala hormariyey qofkii magacii baa lasoo hormariyey siiqatuladaha oo qaala ana gadaal baa loo dhigay waxay ka dhigan tahay qaala ibraahimu bnu cabdilcaziiz oo kala way ayb ninkan marka waa abu ismaaciil almakiyu ibnu xajar saduqun yukhdi min asaabica min asaabica ayuu qaala akhbaranii jaddii cabdulmelik ibnu abi maxduurata ayb ah, isagana ibnu xibbaan ayaa hiqaadkiisa ku sheegay dahabina wou towhiiqiyey oo wuxuu yidhi hiqatun annahu samica abaa maxduurata ayuu maqlay abuu maxduura waa ninkii nebiga aadaanka u dhiibay maka markii maka la furtay dhallinyaro yareer buu arkay oo aadaankii yacnii samaynayo markaa uu tartansiiyey isagaa tartanka kusoo baxay abuu maxduura isagoo mu-adin uga dhigay maka isagaa marka maka ka addimi jiray markii dambena duriyadiisa iyo waxbaa ka addimi jireen anahu samica aba maxduurata ana nabiya sal ll ly slama qaala lahu wuxuu ku yidhi umdud taag oo yacni mad ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxammadan rasuulu llah ashhadu ana muxammadan rasuulu llah marka taag waxaa la dhahaya isagaa codka ku taagaya idan marka waa sawtkiisii wa qaala nabiyu sal ll ly slam nabigu wuxuu yidhi idaa samictum ladaana haddaad aadaanka maqashaan faquluu dhaha midla maa yaquulu lmu'adin waxa uu muadinku dhahayoo kala dhaha mithla maa yaquulu lmu'adinu qowlka waxaa loo tiiriyey mu'adinka lianna maxaa yeelay qowlku dabcan iyo yani ficilka mu-adinka isagaa iska leh ayb wa qaala cumaru liabi maxduurata wuxuu ku yidhi xiina xasana sawtahu markuu codka aad u qurxiyey oo codkiisa uu qurxiyey abuu maxduura maa khashiita maa khashiit maa khashiita kama cabsanin miya kama cabsanaysid miya an yanshaqa inuu dilaaco muraydaa'uka yacnii muraydaa marka waa xudunta iyo meesha cawrada ah meesha u dhaxaysa qaska iyo meesha hoose caloosha caloosha hoosteeda ah mandhiciradu ay ku aadan yihiin meeshaas meeshaadaas inay ku go-do oy ku dilaacdo miyaadan ka baqaynin sidaad u taagaysid codka qaala wuxuu yidhi inii axsantu laka sawtii codkaygan kuu qurxiyey aniga wax kale ma samaynin inii axsantu laka sawtii sawt yan inii axsantu laka sawtii codkaygan kuu qurxiyey aniga codkii codkii markaa saa isu nisbeeyey saa iskale lianna sawta sawtuhu sawtku waa sawtkiisa wa qaala cumaru bnu cabdilcaziiz adin adaanan nin muadin ba wuxuu ku yidhi adin adin adaanan adaan adin samxan wanaagsan oo yacnii aan ifraad iyo tafriid lahayn wailaa haddii kale factasilnaa naga dheeraaw adaan fiican adin haddii kale naga dheeraaw fiicanta marka maxaa keenaya isaga sida uu adimaayo lianna ficlu ladana saa iska leh qofkaa iska leh walidalika marna waxaa la dhahayaa samxa aadaan oo samxi ah waayo wanaagsan marna waxaa la leeyahy may ninkan aadaankiisu waa xun yahay leanna ficilkaa ficilkiisa ah qofka ayb bukhaari laftiisa aharkan isagoo mucallaqa ayuu ku keenay fii saxiixihi qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr wahuwa yaxya bnu cabd llahi bni bukayr qaala xadaanii leythu can cuqaylin cuqayl bnu khaalid weeyaan alayli can ibni shihaabi wahuwa zuhriyu can curwata can caaishata wadakarad waxay sheegtay aladii kaana min sha'ni cuhmaan wixii ahaaday oo dhacay oo sha'niga cuhmaan ah bay ka warantay cuhmaan dilkiisa markaa waxay tidhi wadidtu waxaan jeclaystay anii aniga kuntu inaan ahaado nasyan mansiyan wax la iloobay oo laga tegay inaan iska ahaado oonan jirin ayaan jeclaystay fa wallaahi baan ku dhaartay maa axbabtu ma jeclaysanin an yuntahaka in la qarariyo oo lagu xadgudbo min cuhmaana cuhmaan xaggiisa amrun arrin laga yacni loogu xadgudbo qadu weligay ma aanan jeclaysanin ilaa qad intuhika in la qarariyo un maahane minii aniga xaggayga midlahu kaasoo kale laga qarariye maahane yani waxay leedahay cusmaan wixii ku dhaca waxa ku dhacayo inay isaga un ku dhacaan ma jecleyna aniga inay igu dhacaan wixii isaga ku dhacoo kalena ayaan jeclaa macnaha iyada nafteedoo kale kasoo qaadee waay warkan ee macnuhu maaha isagana xumaan ha ku dhacdo anigana xumaan ha igu dhacdo xumaantaan wada rabnaa sidaas macnuhu ma ahan maanan jeclaysanin bay leedahay weligay arin in cusmaan laga halleeyo ilaa anigana isagoo kale in layga hadleeyaan jeclaa ayib xataa wallaahi baan ku dhaartay low axbabtu haddii aan jeclaysan lahaa qatlahu dilkiisaba ayba dhacdo laqutiltu yacni in anigana la idilaan yani ayaan jeclaysan lahaa macnuhuna markaa de waa dilkii cuhmaan dilkiisu inay iyada jeclaysatay ma aha lianna lowdu waa iska shardi shardiguna waa galaa mimaa yaqacu wa mimaa laa yaqac shardigu wax dhacaya iyo waxaan dhacaynin labadaba waa noqon karaan low kaana fiihima aalihatun ila allahu iyo low araada allahu an yatakida waladan lastafaa mima yakhluqu maa yashaa iyo ilaahay ma doonaa marka inuu ilmo helo ma raba ilaahay saana mana dhacaysa haddana macnuhu marka waxaa weeyaan uun shardiga wax dhacaya waxaan dhacaynin labadaba iska noqon karo marka waxay leedahay haddaan jeclaysan lahaa cuhmaan dilkiisa la qutiltu waa la idili lahaa anigana oo yacnii aniguna inaan dhinto ile horay usoo tiri arrin cusmaan ku dhaco ma jecli ilaa inuu igu dhaca maahani dilkiina kaa unbuu ku jiraa marka yaa cubayd allaahi ibna cadiy laa yagurannaka yuusan ku kadinin axadun axad bacda aladii kii ka gadaale eh, taclamu aada og tahay fa wallaahi baan ku dhaartee maxtuqirat acmaalu asxaabi nabiyi sal l slam lama yaraysanin acmaasha asxaabta xataa najama ilaa uu but soo dhahayo uu soo baxay annafaru qoladii aladiina tacanuu fii cuhmaana qoladii cuhmaan durtay ilaa ay soo baxeen yani asxaabta acmaashooda waa yar tahay laysma dhihin ilaa ay soo baxeen kuwii cuhmaan dilay oo duray kuwii cuhmaan yacnii wax ka sheeg sheegay waa khawaarijta markay iyagu soo baxeen baa laysi acmaashii saxaabada iyaga siday u dadaalayaan markii la arkay baa laysi yidhi saxaabada acmaashoodu waaba yar tahay waa sidee baa laysi yidhi fa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwa cuhmaan duray qowlan qowl laa yuxsanu mithluhu isagoo kale aan la wanaaji karin wa qara-uu qiraa'atan waxay akriyeen qiraao qiraa'ada oo laa yuxsanu mithluhaa iyadoo kale aan la hagaajin karin ayib fiiri marka wa qara-uu qiraa'atan qiraa'adaas nooca la sheegaayo iyaga ficilkooda waa iyagaa in la akrinaayo mab wasalluu salaatan salaad ayay tukadeen laa yusallaa mithluhaa iyadoo kaleba aan la tukanin falamaa tadabbartu saniica markaan aad u fiirfiiriyey waxa ay samaynayaan idaa hum iyagu waab iyaga oo wallaahi baan ku dhaartee maa yuqaaribuuna aynan u dhowaanayninba acmaala asxaabi rasuuli illahi sal l l slam markaan aad ugu fiirsadayba waxaan arkay acmaashan asxaabta inaynan usoo dhowaa karinba waxooda waa iska quluwi iyo markaa iyo gebgeb iyo yacni xalaal miirad la-aan iyo wax ku dhisan ayb faidaa acjabaka xusnu qowli mri'in hadduu ku cajaa'ib geliyo qof hadalkii wanaagiisa faqul dheh icmaluu camal fala iska sameeya fasayara allaahu camalakum warasuuluhu allah arki doono camalkiina iyo rasuulkiisa falaa yastakifannaka axadun qofna yownan ku fududaysanin yacnii qofna ha ku kadsoomin waayo adiga haddaad qof camalkiisa ka yaabto ood aragto waxaad tiraa ilaahay iyo rasuulkiisa yaa arki doono camalkiina iska camal fala dabcan de yacnii rasuulka acmaasha waa loo cardinaa isagana isagoo loo cardinaya sida nusuustu ay tilmaantay de ilaahayna shaahid waayo waaba arkaa acmaasha la sameynay marka nin camal wanaagsan sameeyaba ilaahay baa og xaalkiisa ka warqabo ha ku kadsoomin adig intaa keliya maxaa yeele haddii dad lagu kadsoomayo nimankaas cuhmaan duray ee khawaarijta abaa ah camalkooda iyo qiraa'adooda marka la fiiriyo aada loola yaabay markii dambena wuxuu ku dhammaaday shaqadooda ay ku dhammaatay asxaabtii rasuulka inay dhiigooda bannaystaan meeshaasay ku dhammaatay ayb waxyaabaha marka layaab kale de waxaa ku jirtay cabdullaahi ibnu khabaab markay dilaayeen iyadoo naagtiisa ay la socoto uurna ay leedahay inta aynan dilin ibnu kathiir fi lbidaaya wanihaaya wuxuu sheegaa inta aynan iyagu markaas dilin ayay beer ayay soo mareen markaasaa miro dhulka yaallo beertii ka soo dhacay baa midkood afka gashtay markaasuu yidhi war ka joog beer yacnii eh, qofkeeda uusan kuu idmin oodan ogeyn inuu kuu idmaayo miyaad cunaysaa iska tuura waa tuureen waa ka tegi waa socdeen haddana khinziir meel jooga ayaa midkood wax ku dhuftay markaasaa kuwii kale waxay ku yidhaahdeen khinziir nin dimi a leeyahay oo muslimiintii ku dhex nool miyaad gacan u taagtay ood waxyeelaynaysaa marka khinsiirkii dimiga lahaana waa iska ilaaliyeen xabaddii miraha ee dhulka ku dhacdayna aad bay isaga ilaaliyeen saxaabigii baa marka la arkay cabdullahi ibnu khabaab ibn alarat saxaabi yar buu ahaa oo min sigaari saxaaba uu ku jiray isaga marka markay arkeen bay marka dileen naagtiisiina waa dileen ilmihii caloosha ku jirayna waa dileen waa dooxeen ee waxaa la yidhi dadkan waaweyn waaba la gartay ilmaha maxaa dhacay maba qaangaarinba ilmaha iyagaa dembi leh ilmaha maxaa ku haysataan markaasay waxay yidhaahdeen lianna allaha tacaalaa yaquulu ilaahay wuxuu dhahayaa bay yidhaahdeen walaa yaliduu ilaa faajiran kafaaran walaa yaliduu ilaa faajiran kafaaran warkoodii marka halkaasuu ku dhammaaday cibaadadii badnayd iyo wixii badnaa iyo dadaalkii badnaa wuxuu ku dhammaaday meeshaasna ayb oo in markaa saxaabadiina la gaalaysiiyo oo dhiiggooda la la daadiyo markaana khayr iyo laga raadinayo meesha laga raadiyo ilmaha yaryarna sidoo kale marka iyagu laftooda waa la dilaa la yidhaah maxaa yeele hadday sii noolaadaan iyaguna gaalay noqonayaan ay leeyihiin marka intaysan gaaladii noqonin baa lasii dilaa qofka waxyaabahaas marka de camalkoodii marka muxuu xaalku muxuu noqonaa camalkoodii wax macnaa ma leh lianna diin aan la fahmin iyo fasaad labadaas isugu jiraan macnaheeduna ma ahan cibaadaadka in ay la fududaysta ma aha cibaadadu wax fiican wa khawaarijtu marka waxaa lagu haystaa maaha salaada maxaad u dukanaysaan iyo qur-aanka maxaa u akhrisaan laguma haysto laakiin waxaa lagu haystaa qur-aankii ay akrinayaan oysan fahmaynin oo ay markaa wax ku kharibayaan ay wax ku haleynayaan ee adu haddaadan waxba ku kharibin qur-aanka si fiicanna u fahamto inaad qur-aan badan akhrisaa wax fiican waay waana la rabaa dadka qaar baa iyaga laftooda fahamkooda wuxuu gaarsiiyey marka la yidhaha war qur-aankii maad ku dadaashid oo qur-aan akhriska xoogaa maad qur-aan qur-aankii la akriya oo waxaa laga yaabaa marka inay yidhahdaan qur-aanka haddii la ari khawaarijba waa akri jirte uu ku leeyahay ee khawaarij hadday qur-aanku akrin jirtay qur-aanka akrintiisa maa xunhe marka ma xumo qur-aanka in la akriyo wax fiican waayo khawaarijta qur-aan inay akrin jireen laguma haysto waxaa lagu haystaa waxay tahay fahm darida iyo xumaanta ay samaynayaan marka mar kasta ifraad iyo tafriid baa jira marka lama rabo ifraadka iyo tafriid qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari waxa uu yidhi qaala nabiyu sal l slam lijibriila nabiga jibriil wuxuu ku yidhi xiina sa'alahu can iliimaani markuu iimaanka wax ka su'aalay xaggiisa uu ka su'aalay faqaala wuxuu yidhi tu'minu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi qaala faidaa facalta dalika faidaa facaltu dalika haddaan sidaa yeelo fa ana mu'minun anigu mu'min miyaan ahay qaala nacam haa huma qaala ma lislaam qaala tashhadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu llah ila aakhirihi fadakarahu qaala faidaa facaltu dalika faana muslimun miyaan ahay qaala nacam faidaa facaltu ayuu yidhi labada kolba marka islaamka iyo iimaankaba qofka isagaa samaynayo ficilkiisii qaala abu cabdillaahi fasama aliimaana iimaanka wuxuu ku magacaabay walislaama iyo islaamka iyo washahaadata shahaadada walixsaana iyo ixsaanka iyo wasalaata salaada biqiraa'atihaa maca qiraa'atihaa qiraa'adeedana lala qabo iyo wamaa fiiha waxa ku dhex jiro min xarakaati rukuuci rukuucda xarakaadkeeda iyo wasujuudi sujuudda ficlan ayuu ku magacaabay ficil oo lilcabdi u sugnaaday ayib waa iska waadixaan umalaynaa adiladan iyo sida uu u qaadanayo wa qaala wuxuu yidhi alle shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa huu wاlmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'ima blqisط ayb ujeedku marka de waxay tahay shahidallaahu allah wuxuu ka marqaati kacay towxiidkiisa alla marka ka marqaati kicidda uu ka marqaati kacay towxiidkiisa waa kalaamuhu waa ilaahay warkiisii waay marka laleeyahy allaahu allah ka marqaati kacay kalaamuhu waay waa hadalkiisa waalmalaa'ikatuna marka la yidhi malaa'igtuna way ka marqaati kaceen wa ululcilmi dadka cilmiga u saaxiibkaana way ka markhaati kaceen waxdaaniyada alleh shahaadatu lmalaa'ika iyagana waa min kalaamihim shahaadatu ululcilmina maxay noqonaysaa min kalaamihim waayo idan kalaamka allana waa gooni dadkan hadalkoodana waa gooni iyo malaa'igta hadalkooda hadalka malaa'igta iyo dadka hadalkoodu waa makhluuq kalaamka allana waa maxay hayru makhluuq waa sifo ilaahay leeyahay leanna waxaan nidhi sifadu waxay farac ka tahay daatada ayb daatada alle makhluuq makhluuq ma lagu sheegi karaa ilaahay maya daatadiisa haddaan makhluuq lagu sheegi karin hadalkiisuna makhluuq waayo ma la dhihi karo leanna waa sifo daatadaa ka yimid waay xaggaa ka yimid ayb qala xadaanaa moxamed bnu salaam wahuwa lbikandiyu qala xadaanaa qaala akbaranaa jariirun waa jariir bnu cabdilxamiid addabiyu can abi farwata abu farwa curwat bnu اlxaariث alhamdani abu farwata alakbar hiqat min alkhamisa can abi zurcata abi zurca marka waa abu zurcata bni camr bni jariir bni cabdillahi albajali can abi darin wa abi hurayrata qaala waxay yidhaahdeen labadooda aqbala rajulu nin ayaa soo jeestay faqaala wuxuu yidhi assalaamu calayka ya muxamed faradda calayhi waa ka radiyey salaantii uma qaala wuxuu yidhi ya muxamedu ma liimaanu qaala aliimaanu biاllahi wاlmalaa'ikati wاlkitaabi wاlnabiyiina watu'mina bilqadari kullihi qaala faidaa facaltu dalika haddaan sidaas sameeyo aamantu ma rumeeyey qaala nacam haa marka faidaa facaltu idan marka adiga iimaankii oo isugu jiro ficlulqalbi iyo qowlullisaan iyo isugu jiro ficluljawaarix iyo islaamkii oo ah cibaadaadkii daahirka ahaa ah kulligood maxaa uu yidhi faidaa facaltu ayuu yidhi ficilkana isagaa isu nisbeeyey qofka yacni jibriil markaa isaga haddaan sidaas sameeyo waxaa samaynaya marka waa qofka waxaa laga rabo qaala xadaثana abu nucmaan wahuwa moxamed bnu اlfadl asaduusiyu laqabuhu caarim qala xadaثna xamaad bnu zayd qala xadaثna maطrun اlwaraaq maطr bnu طahmaan abu raja aلsulamiyu alkhurasaaniyu xasn اlxadiiث weeyaan ibnu xajar saduq kahiir اlkhaطأ ayuu yidhi waxadiiثuhu can caطاء ضaciifun caطaa markuu ka warinayana waa daciif haddase caطaa ka warin maayo can cabdillaahi bni buraydata can yaxya bni yacmur anahu samica cabdاllahi bni cumar can cumara qaala baynamaa naxnu cinda rasuuli اllahi sal ly slam id jaءahu rajulu baa u yimid faqaala ya rasuula allah ma lislaamu qaala an tuslima wajhaka lilah wtuqiima الصlaة wtu'tiya الزakاة watasuuma ramaضan wataxuja اlbeyta qaala faأkhbirnii bicura اlإslaami qaala markaa waa u sheegay qaala faإida facaltu dalika faana muslimun haddaan saa yeelo muslim miyaan ahay qaala nacam qaala sadaqta wasaaqa alxadiid xadiidkan xadiid jibriil u ah qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa daxaaku bnu nibraas wa eh, daxaaku bnu nibraas alasdiyu aljahdamiyu abulxasan albasriyu layin اlxadiid qaala xadaanaa haabitu can anas qaala bayna الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama maca asxaabihi xilli nabiga asxaabtiisa ou la jiro id jaءahu rajulu nin baa u yimid calayhi hiyaabu safar safarka dharkiisa wato fatakhaطa الnaasa dadkiibuu ka tallaabsaday xataa jalasa bayna yadayh ilaa uu hortiisa fariistay wawadaca yadahu calىa rukbatayhi labadiisii gacmood ayuu saaray labadiisa jilbood korkooda qaala ma lislaamu qaala shahaadatu an laa ilaha ila اllah waanii rasuulu اllah waiqaamu الصalaaة waإitaau الzakاة wasawmu ramaضan waxaju اlbeyt in istaطacta ilayhi sabiila qaala faإida facaltu dalika faana muؤminu qaala nacam qaala sadqta fatacajabuu qaala ma lإxsaan qaala an takhsha allaha inaa ilaahay ka cabsatid kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka isagaa ku arkaya haddaadan arkayni qaala mata saacatu saacadda waa goorma qaala ma lmas-uulu canhaa kan laga la su-aalayo xaggeeda laga weydiinayo maaha biaclama mid ka ogaal badan min asaa'ili kan su'aalayo aalayo walaakin lahaa ashraadun calaamaday leedahay faqaama faqaala calaya birajuli ninkii marka waa iska kacay markaasuu nebigu yidhi ninkii iisoo qabta ii keena falam yajiduuhu maynan helin faqaala daka jibriilu jaaءa yucallimukum diinakum waa idin yimid inuu diinkiina idin baro lam ya'tinii calaa xaalin ankartuhu qabla alyowm iima imaanin xaalad isagoo ku taagan lam yatinii iima imaanin calaa xaalin xaalad korkeed xaal uu yahay xaaladda oo ankartuhu aan inkiray iguma imaanin weligii isagoo sidaas ah qabla alyowm maanta ka hor qala xadaثna cabdالعaزيز بن cabdالlahi whuwa اlweysiyu qala xadaثnii sulayman bnu bilaal whuwa اlmadaniyu can shariik bni cabdالlahi qala samictu anas bna maliki qaala wuxuu yidhi leylata usriya bالnabiy sal ll ly slam habeenkii nebiga la dheelmiyey qaala اljabaaru tabaaraka wa alla wuxuu yidhi yaa muxamadu inahu sha'nigu wuxuu yahay laa yubadalu lqowlu hadalka lama bedelo ladaya aniga agtayda yacnii wixii aan qadaray oo aan ku qowlay waa saan ugu qowlay inii aniga kamaa faradtu calayka saan korkaaga ugu farad yeelay fii umilkitaabi looxulmaxfuudka dhexdiisa saan ugu farad yeelay oon ugu qoray weeyaan arrinku wa kullu xasanatin xasano kastaa bicashri amhaaliha toban laabkeed waaye khamsuuna salaatan fii ummi lkitaab hiya iyadu khamsuuna salaatan konton salaad waaye fii ummi lkitaab lowxulmaxfuudka dhexdiisa konton bay ku tahay marka meeshaa marka salaadii marka maadaama maadaama ajar laga helayo oo halkii salaad ay toban salaad u dhiganto shantii salaadna ay konton ajarkeedu e-, uu noqonayo qiyaamaha la keenaayo iyadoo yacni thawaabteeda iyo wadato wax la thawaabinayo maxay noqonayeen marka shayga qofka laga thawaabiyaa waa maxay waa camalkiisa iyo ficilkiisa meeshaas waay marka imaamu albukhaari meeshan waxa uu u deliishanaya mar haddii salaaddii konton waayo thawaabteeda la yidhi thawaabtuna ay tahay camalu lcabdi wa ficluhu ay ka ratibmayso qiraa'aduna waxaa weeyaan ajarka laga helaa qiyaamaha la keenayo iyaduna marka qiraa'at اlcabdi camaluhu waay wa ficluhu yani masaladan marka sida uu u raac raacay bukhaari cid u raac raacday ma jirto marka hadhowna wuxuu keeni doonaa dabcan markaan meeshaas gaarnaan uga hadli doonaa mas'alatu lafdi masalada lafdigana oo qofku lafdi bilqur'aani makhluuq maadaama kelmad hada yani ihaam lagu gelin karaa ay tahay lianna lafdii markaad leedahay waa masder la idaafeeyey masderkaa marka la idaafeeyey wuxuu noqon karaa waxaa laga laqbayn karaa ismu mafcuul wuxuu noqon karaa malfuudi shaygan anigu ku dhawaaqayo waxaa kaloo noqon karaa lafdii aniga dhawaaqayga aan dhawaaqayaba dhawaaqa aan dhawaaqaya markay tahay meeshaas marka dabcan waa ficlu lcabdi adiga dhawaaqaagu waa ficilkaagii laakiin marka ay tahay shayga aan ku dhawaaqayo hadday tahay makhluuq ma la dhihi karaa maya malfuudku waa kalaamullaahi ma la dhahayo isaga imaam axmed isaga marka maadaama ereygan jahmiyadu ay si uga faa'iideysan karto mujmalna uu yahay saanna ixtimaali karo saanna ixtimaali karo saddan lilbaab inuu xiraba albaabkaas waa diiday in lagu dhawaaqo oo isaga marka wuxuu yidhi lafdii bilqur'aani makhluuq qofka yidhaahdaa waa mubtadic waman qaala lafdii bilqur'aani gayru makhluuqinna waa jahmi mar waxaan ujeedaa lafdii lafdii blafdii bilqur'aani hayru makhluuqin qofka dhaho wuxuu leeyahay qofkaas isagoo bidcu ku sheegay kan makhluuq yidhaahdana jahmi buu ku sheegay marka macnuhuna wuxuu u socdaa uun ereygan marka in saddan lilbaab loo dhaafo iyo isagu fadilayo bukhaarina hadda mas'aladii wuxuu rabaa ficlu lcabdi inuu taqriiriyo leanna kitaabka dhanba wuxuu u guntay khalqu afcaali lcibaad soo maha qolo kalaa iyagana ku dhiban meeshaas marka oo iyagu u dhahayaan ficlu lcabdi waxaa weeyaan isagaa abuurtay addoonkaa abuuranayo ilaahayna ma ahan khaaliqu afcaali lcibaad ma ahan alle ee bidcadaasna radinay rabtaa soo maha iyadana dadka in lagaga digo loo la bayaaniyo taas ayaa marka bukhaari waxay la gashay masaladanna inuu kala dhigdhiga marka walidalika ibnu lqayim mukhtasar sawaaciq lmursalaha sida ku sugan wuxuu yidhaahdaa madhabta axmed bukhaari baaba aada u fahmayba isagaana aada u kala dhigdhigay wixii axmed uu ka cabsanayeyna bukhaari waa caddeeyey sida yacnii dhibaatada ay leedahay wixii meeshaa shaki ka imaan karana wuu caddeeyey labada dhinacba waa u kala caddeeyey sababtuna waxay tahay dad atbaacu limaam axmed ah oo imaam axmed aan raacsannahay dhahayo waxaa la arkay dhahayo sawtu lcabdi qadiim markaad qur-aanka adiga akrinaysid makhluuq ma la dhihi qiraa'adaada makhluuq maaha ee maxaa la dhahayaa marka ee waa sawt lcabdi waa qadiim bay leeyihin marka waxaynan kala saarin qur-aanku alla ku dhawaaqidda ou alla ku dhawaaqayo iyo hadalka ou alla hadlayo sifada nooceedu waa qadiim laakiin addoonkaani maxaa qadiimnimo ka galay waa addoon oo makhluuq eh. ah adiga markaad hadda qur-aan akrinayso markii adiga lagu abuuray ood qof weyn noqotay unbaad ficil samayn kartaa soma ficil markuu kaa suurtoogaad samayn kartaa marka waxaa soo baxday marka iyadana guluwi kale oo dhahayo maba la kala saarayaba addoonka ficilkiisa marka uu qur-aanka akrinayo yacnii uu ku qowlayo qur-aanka iyo dhaqdhaficilka uu samaynayo waa qadiim sawtku waa qadiim waa qadiim se wax la fahmi kara maaha arrintan leanna addoonkan ficilkiisu qadiim ma noqon karo addoonkan waa makhluuq isbedbedel baa ficilkiisa ku imaan karo wax marka qadiim ma ma la dhihi karo taana marka bukhaari wuu radiyey sababtana in badan diqada ku jirto hadalka imaam axmed ayaynan fahmin bukhaari laftiisana waa dhihi doonaa sidaas ayb qala xadaثna cabdالعaزيز بن cabdالlahi qala xadaثna سulayman بن بlal عan شharيk بn cabdالlahi qala samictu أنس بna maliki qala leylة أsriya bالنabiy sl اه sلم qala الجabاru تbaaraka وتعalى ya mحamdu inahu la yubdl الqwl ladaya إنii kma faradtu عlayka fi أmi الkitaabi وkul xasanaة bcashri أmhaliha خamsuuna صلاة fi أmi الkitaab qala xadaثna cabdالlahi بn mحamed aljuعfiyu qala xadaثna abu xfs التنيسي cمر بن أbي سلمة الدمشقي التنيسي صدوq lh أwهاm qال xdثna الأوزاعي qال xdثna يحيى بن أbي كثير qال xdثnي هiلاal بن أbي maymunةa hilaal بن أbu maymunaha usama la yidhaha alcaamiriyu الmadaniyu mararka qaarna awowgii baa loo nisbeeyaa ninkan hilaal waa ثiqة min الkhاmisة qala xdثna cطاء بن يسار qala xdثnي معaawiية بن الحkم huwa sulamiyu qaala qultu waxaan idhi yaa rasuula allah inaa anagu kunaa waxaanu ahayn xadiida cahdin bijaahiliyatin kuwa jaahiliyada waqtigoodu ku dhow yahay fajaءa allahu bilislaam ilaahay islaamkuu la yimi ilaa aakhiri alxadiid markaasuu yidhi wabeynaa xilli ana anigu maca nabiyi sal ll slam nebiga maciisa aan ahay fi salaati salaadda dhexdeeda catasa rajulun min alqowm nin dadkii ka mid ah indhisay faqultu waxaan yidhi yarxamuka allah falama insarafa nabiyu sal ll slam nebigu markuu gadoomay dacaanii waa ii yeeray salaaddii markuu ka gadoomay buu ii yeeray xadiid dheer buu ahayo ninkii yaa yarxamuka allah buu yidhi dadkii baa xoogaa si eh, kaanahum inay inkirayaan oo kaleu ka dareemay markaasuu wuxuu yidhi waa hukla umayaah maa sha'nukum tanduruuna ilaya maxaa iga soo fiirinaysaan salaaddii buu iskaga dhex hadlay ayb salaaddii buu markaa ku dhex hadlay markii nebigu uu ka baxay salaadda sal ll slam ayaa wuxuu yidhi salaatunaa haadihi salaadeennan tan ah laa yasluxu fiiha dhexdeeda kuma habboona shay-un wax oo min kalaami nnaasi dadka hadalkooda ah kuma habboona wax dadka hadalkooda ah kuma habboona salaadeennan wa inamaa hiya wax kale maana iyadu litasbiixi wاltakbiiri wa qiraa'ati اlqur'aani waay tasbiix iyo takbiir iyo qur-aan la akriyo weeyaane wax kale maaha iyadu ayb marka hadalka dadka ay dhawaaqayaan de dabcan min kalaami annaas iyagaa hadalka loo idaafeynaya ee tasbiixda iyo takbiirta iyo qiraa'ada maxay noqonayan kalaamu nnaas maaha kaas qur-aanku kalaamu nnaas maaha waa kalaamullaahi salaaddii markaad ku jirto allahu akbar faatixadii baad aqrinaya kalaamkaad aqrinaysaa waa maxay waa kalaamullaahi kalaamu nnaasna maxaa noqonaya kalaamu nnaas waxaa noqonaya qofku inuu yacni sheekada caadigaa qofka uu isagaa ile iskale isagaa insheynaaye laakiin faatixada adimaa bilaabayna maya xaggay kasoo bilaabatay faatixada min allah minhu badaa-u ilayhi yacuuduhu ayay ku dhex jirtaa qaala xadaanaa caliyun wahuwa bnu lmadiniyi can moxamed bni bishrin alcabdiy hiqat xaafid qala xadaanaa yaziid bnu ziyaad bni abi ljacd ayb huwa alghatafaniyu saduuq qala xadahanaa jaamic bnu shadaad abu sakrata alkuufiyu wayan hiqat can طaariqin اlmuxaaribiy wa huwa alkuufiyu lahu ru'yat wa suxbat laba xadiid buu le ama saddex qaala ra'aytu rasuula اllahi sal ly slam nabigaan arkay yunaadii biaclىa sawtihi isagoo codkiisa yani meesha ugu sarraysa ku dhawaaqayo sawdka nebigaa loo nisbeeyey yaa ayuha nnaas dadow quluu laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allahu dhaha tuflixu waad liibaanaysaan laa ilaha illa allahu dhaha iyagaa laga rabaa marka ficil iyo camal iyaga ay samaynayaan qaala waqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam liashaji cabdilqays wuxuu ku yidhi ina fiika khuluqayni laba dabeecad baa adiga kugu jirta dhexdaada yuxibuhuma allahu alla uu jecelyaha alxilmu walxayaa alxilmu walxayaau dulqaadka iyo xishoodka qaala wuxuu yidhi jablan jubiltu calayhi abuuris laygu abuuray miya ow khuluqan minii mase waa dabeecad aniga aan kasbaday qaala bal jablan jubilta calayhi waa abuuris lagugu abuurayo marka abuurista allah iska leh dabcan qofka afcaasha ka imaanaysa iyo waxa uu samaynayo iyo ama ha noqoto waxyaaba eh, eh, dabaa'ic ah oo nafta u laabanayso ama ha noqoto afcaal oo isaga keenayo kulli allah abuuray xagga khalqiga abuurista qaala alxamdu lilahi aladii jabalanii calaa khuluqayni allah mahadle alli laba dabeecad igu abuuray axabahuma allahu caza wajala alla ou jeclaaday qala xadaanaa bihi abu macmar qala xadaanaa cabdulwaariث qala xadaanaa yunus can cabdiraxman bni abi bakrata abu bakra nufeyc bnu lxaaris baa dhalay can ashaji cabdilqays ninkii daqranaa ee ree cabdilqays ana nabiya sal l slam qaala lahu dalika wazaada qultu waxaan idhi qadiiman kaana aw xadiidan wax hore ilaahay iigu abuuray oo iigu qoray miyah mise wax cusub qaala qadiiman waa arrin horo alla uu kuu qadarayo horow ayb qala xadaثna cmr bnu zuraarata qala xadaثna ismaaciilu can yunus zacma cabdالرaحman bnu abi bakrata qala qala ashaju cabdilqays qala الnabiyu sal ly slama bihada sidan buu marka sheegay qultu waxaan idhi markaa kadib ashaj baa dhahaya alxamdu lilahi aladi jabalanii calى khuluqayni yuxibhma allahu qala xadaثna ismaaciil bnu musa qala xadaثna hushaymu can yunus can cabdالرaحman bni abi bakrata can اlashaj qala الnabiyu sal ly slam mثlahu qala xadaثna msdd qala xadaثna yaحya can ibni cajlan qala xadaثanii cmr bnu shucayb can abihi can jadihi qala qala rasuulu اlahi sal ly slam ida afaada axadukm اlmarأata midkiin haddii uu soo helo haweeney yani uu soo guursado waa gacanta ku dhigo uu guursado markaa loo guuriyo aw iljaariyata ama addoon ayuu soo gatay ama sibuu u helay qismay waxbuu ku helay aw idaabbata ama neef xoolaabuu soo gatay ayuu soo faa'iiday aw ilghulaama ama wiil addoon ah falyaqul ha yidhaha as'aluka min khayrihaa waxaan ku su'aalanayaa aalanayaa rabbiyow khayrkeeda xaggiisa khayra maa jubilta calayhi iyo shayga khayra maa shay khayrkiis jubilta calayhi aada dushiisa ku abuurtay dushiisa ku abuurtay khaaliq marka allah unbaa ah dabaa'icda iyo afcaasha kulli dadka allah ku abuuro ayb wa acuudu bika min sharihaa wa shari maa jubilta calayhi qaala abu cabdillaahi warawaahu cubayd llahi can sufyaana can ibni cajlaan can camrin naxwahu ayb qala xadaثna xasn bnu mxamed bni صbax qala xadaثna saciid bnu sulayman qala xadaثna yunus bnu bukayr qala xadaثna khalid bnu dinar qala xadaثna cmaaraة bnu juwayn qala xadaثna abu saciid qala qala الnabiyu sal ly slam yaa ashaju ina fiika khuluqayni yuxibuhuma allahu alla uu jecel yahay alxilma watu'adata ayb khuluqaynida ka bedel alxilma dulqaad iyo watu'adata kaadsiimo oo yacni inaadan degdegin qaala yaa rasuula allah ashay-un jubiltu calayhi wax laygu abuuray miya am shay-un xadiidun mase waa wax cusub oon la imid faqaala الnabiyu sal ly slam bal shay-un jubilta calayhi qala xadaثna qays bnu xafsin huwa abu mxamed albasriyu hiqat lahu afraad qala xadaثna طalib bnu xujayr wa huwa albasriyu abu zurcata abu zurca iyo abu xaatim waxay yidhaahdeen shaykhun ibnu xibbaanna hiqaadku ku daray ibnu xajarna saduuq buu ugu tarjamay qaala xadaanii huud bnu cabdillaahi anahu samica jadahu mazyadata mazyada anahu samica jaddahu ayuu ka maqlay masyadat alcabdiy huwa ayb masyadat bnu jaabir ayb ama masyadat bnu malik ibnu maaliggaasana asaxa buu leeyahy wasnigana markaa masiidah oo kale u ka dhiga kan oose biwasni kabiira waa in la fiiriyaa marka kan taqriibka in laga fiiriya sida u dabdiyay ibnu xajar qaala jaءa alashaju baa yimid faqaala lahu nabiyu sal ly slam ina fiika khuluqayni yuxibuhuma allahu qaala jablan jubiltu calayhi am khuluqa minii qaala bal jablan jubilta calayhi qaala alxamdu lilahi aladii jabalanii allihii ugu abuuray baa ammaan le calaa maa yuxibu allahu warasuuluhu waxaa leeya rasuul ay jecel yihiin qala xadaanaa muusa qala xadaanaa maطru bnu cabdالraxmaan wa huwa albasriyu saduuqun qala xadaatnii umu abaan qala xadaatnii umu abana bint اlwaasic alcabdiy umu abaan bint اlwaasic ibni zaaric alcabdiy ismuhaa hind ayaa la yidhaahdaa ayb zaaric awowgeed marka sidaas yaa yacni loo badan yahay ay u dabdiyeen xadiidkeedana imaam axmed iyo yaa soo saaray ayb kaashifka iyo taqriibka iyana ibnu xajar way ugu tarjameen qaarkoodna isaabada saxaaba saxaabiyad iyo waxbay ka dhigeen ayb ibnu xajar tacjiilulmanfacahana waa ku sheegeen taqriibka inuu ku sheegay tacjiilkana uu ku sheego ma iskeenaya ma iskeeni karaa leanna maxaa yeelay taqriibku waa rijaalulkutubi sita tacjiilulmanfacahana waa zawaa-idda a'imada afartaa ay abu xaniifa iyo shaafici iyo malik iyo axmed rijaasha iyaga kutubtooda xadiidka kusoo aroortay ee aan ku soo aroorin kutub sita aan ku jirin ayaa tacjiiluulmanfacaha uu shanigiisa uu yahay marka haddii ninkan marka taqriibna lagu sheego haddana lagu sheego tacjiilulmanfacaha ma dariiqadiisa maaha usbuuca dambe marka aadamken gabadhan marka umu abaan bintulwaasic can jaddihaa ana jaddaha الzaaric ibni caamir kharaja ilى الnabiy sal ly slm faqala الnabiyu slى اllahu عalayhi waslm ya ashaju bal illahu jabalaka qala alxamdu lilah hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamed